بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnay saxaabigii saciid ibnu jubayr qisadiisii iyo mar allaala markii uu ka dhuudhuumanahayay ninkii xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ahaa markii ugu dambaysay waxa uu tegey tuulo yar oo maka markaa ku tiilay ilaa toban sana meesha uu joogay kadibna waali xun baa loo soo bedelayoo khaalid la yidhaahda magaciisa nimankii meesha joogay way uga digeenoo waxay dhaheen ninkaa nin xun waaye iska guur asagana wuxuu dhahay intaa ka badan ma socsocon karee rabbi waan ka xishoonayaa subxaanah wa tacaala ilaahay amarkiisaanana markaa u hoggaansamayaa intaan wixii ka badan ilaahay ha igu falaa wixii uu doono been ma noqonin dannigii ay ka danniyeen xumaanta ninkaa dadka markuu ogaaday inuu saciid meesha deggan yahayna ciidan buu u diray gurigiisii bay koobeen way soo qabteen <clears throat> waxayna u sheegeen inay u tarxiili doonaan xajaaj xaggiisa dadkii ayuu u sheegay inuu rabbi asag ayagoo saddex ah ay weyddiisteen inuu shahaado ku arsuqo laba ilaahay wuu siiye anaana dhiman gabar yarow dhalaa ku dhegtay markay aragtay inay ciidankii xirxireen intuu dartiib iska fujiyey ayuu yidhi hooyana iigu salaam waxaadna u sheegtaa mawcidkeenna waa jannada haddii rabbi idmo xajaaj bay u soo geliyeen dhowr su'aalood ayuu weyddiiyey ka mid tahay magacaa iyo moxamed ka waran abuubakar iyo cumar iyo cihmaan intaasaannu markaa maraynay qaala wuxuu yidhi xajaaj famaa taquulu fii cali calina maxaad ka dhihi lahayd cali balliiga waranba waa cali bni abi aaliba maxaad ka dhahaysaa asagana qaala wuxuu yidhi saciid ibnu cami rasuuli illaah waa ina adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa awalu man aslama waa qofkii ugu horreeyey islaamay min alfityaani ciyaalka dhallinyarada wixii islaamay asagaa ugu ugu horeeyey wahwa zawju faadimata albatuuli faadimadii xumaanta ka go'dayna buu ahaa وabuاlxaسن والxusein xasan iyo xuseen aabbahood waaye sayiday shabaabi ahli اljanna ahlu janno dhallinyaradooda labadii weel ee sayidkii horseedka u ahaa qaala wuxuu yidhi xajaaj faayu khulafaa'i bani umaya acjabu laka khulafadii madaxda reer bani umaya waa dadkiisiiye keebaa xaggaada loogu jecel yahay buu yidhi faأyu khulafaa'i bani umayata acjabu laka kee loogu yaab badan yahay ood ugu jeceshahay qaala saciid wuxuu yidhi ardaahum midka ugu raaligelin badan likhaaliqihim qaaliqooda rabbigii abuuray midka raaligeliya ayaanu jeclahay buu yidhi qaala faayuhum ardaa lilkhaaliqi inta soo martay koodeebaa ugu raadinimo gelin badnaa ilaahay qaala wuxuu yidhi cilmun cilmi daalika kaa ogaalkiisa cinda aladi macbuudkii agtiisuu ahaaday yaclamu ogaa sirahum wanajwaahum anigu ma garanaaye allaha sirtooda iyo koodkooda yaqaanii waxay ku faqayaan allahaasaa cilmiga agtiisa ahaaday qaala famaa taqullu fiya waa intii u rabay ani maxaad iga dhihi lahayd buu yidhi iga warbixi bal ani aniga see ahay qaala wuxuu yidhi saciid anta aclamu binafsika nafsadaada adaa iga og ilaa adigii nafsadaada kugu jirtaa adiga iyo aniga adiga nafsadaada iiga aqoon badan qaala bal uriidu cilmaka anta waxa cilmigaaga adi xaggaaga ka yahay ayaan rabaa buu yidhi haddii aan aniga kaaga cilmi badanahay nafsadayda bal uriiddu waxaan doonayaa cilmaka ogaalkaaga anta adiga qaala saciid wuxuu yidhi idan yasuuquku way ku xumaynaysaa walaa yasuruka mana ku farxad gelinaysa ma iska daysid waxa adiga kugu sugan cilmigayga haddaan sheego yasuuq way ku murjinaysaa way ku xumaan gelinaysaa walaa yasuruka ma ku farxad gelinayso qaala wuxuu yidhi laabudda waa lagama maarmaan min an asmaca minka inaan kaa maqlo inaad dhahdo oo aan maqloon dhegaysto waa laabud qaala wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waxaan ogahay annaka adiga mukhaalifun likitaab illaahi tacaala kitaabka alla mid gees maroo mukhaalif u ahoo kitaabkii ilaahay khilaafay inaad tahay baan ogahay tuqdimu waxaad samaynaysaa calaa umuurin umuur turiidu aad la doonaysa bihaa ayada alhaybata haybad inaad ku hesho wax un baad samaynaysaayo intaa halagaa cabsada iyo ha lagaa heebaystay kaa tahay wahiya tuqximuka wahiya ayaduna tuqximuka waxay kuu gelinaysaa oo ay kuu jiidaysaa fi lhalakati halaag wa tadafacuka waxay kugu riixaysaa ila naari naarta xaggeeda dafcan riixitaan naarta xaggeedana way kuu dhowaynaysaa qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi la aqtulannaka waan ku dilayaa buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay u xanaaqay waa ku dilayaa qaala saciid wuxuu yidhi idan waktiga haddaad idisho tufsida calaya dunyaaya adduunkaygii baa dusheeda fasahaadaysay buu yiri adduunkii aan iska joogi lahaa tiibaad ku ciyaartood iga kaxaysay wa ufsida calayka aakhirataka adigana taa waxay fasahaadinaysaa dilkayga aakhiradaada aakhiradaaday xumaynaysaay fasahaadin anigana adduunkaygiibay fasahaadinaysaa dilkaaga qaala wuxuu yidhi ikhtar u dooro linafsika nafsadaada ayu qitlatin shi'ta dilkee aad doonaysaa sidee jeceshahay inaan kuu dilo dooro buu yidhi adiga waa kibir meeshuu ka gaadhay ikhtar u dooro linafsaka nafsadaada ayu qitlatin dilkee ahoo shi'ta aad doonaysaa adoo taagan maan ku dilaa adoo jiifo miyaan ku dilaa adoo fadhiyo baan ku dilaa bal dooro buu yidhi qaala saciid wuxuu yidhi bal ikhtarhaa anta linafsika yaa xajaaj xajaajow adi naftaada u dooro soo taa dilkaygii dooratay maxaad iga weydiinaysaa marka kayfiyadaad ii dilayso fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa taqtulani ima dishid qadlatan dil ilaa qatalaka allaahu alla wuxuu ku dilayaa u kaaga aarayaa milahaa midilkeeda fi laakhirati aakhiro wixii aad igu samaysay maalkeedu alla kugu samaynayaa maalinta aakhiro qaala xajaaj wuxuu yidhi afa turiidu an acfua canka ma jecesha inaan ku saamaxo afa turiidu ma doonaysaa saciidow an acfuwa inaan iska kaa saamacoon ku cafiyo canka xaggaaga qaala saciid wuxuu dhahay in kaana cafwan haddiiba cafi cafis uu jiro fa min allaahi tacaala alla xaggiisaan ka rabaa buu yidhi adiga maya in kaana cafwan cafi hadduu yahayba fa min allaahi tacaala ilaahay xaggiisuu ka ahaaday amaa anta adisow ma aha falaa baraa'ata cafinkaa dooni maaya laka adiga walaa cudri cudurdaar labadaba wax cudur iyo cafin ah oo aan kaa raba xaggaaga ma jiro faqtaada alxajaaju xajaaj baa xoog u sii xanaaqay marka aad buu u xanaaqay faqtaada waa xanaaqay alxajaaju wa qaala wuxuu yidhi asayfa wanadka ii keena seefta iyo maqaarka yaa ghulaamu hebelow hebelow ii soo qaba seefta iyo nadciga nadcigan waa maqaarka iyo jildiga basaadka ahee loo fidiyo mar allaala marka ay dadku dilaayaan oo qofka marka lagu xukmiyo dilka midka dhulka loo dhigay loo goglo waaye maqaarkii seefta ii soo qaba buu yidhi fatabasama waa dhoola caddeeye saciid saciid in yar buu qoslay wa qaala lahu xajaaj xajaaj baa wuxuu ku yidhi wamaa tabasumuk dhoola caddayntu maxay tahay marka seef iyo maqaarkii lagugu dili lahaa baan u wacdaye wamaa tabasumuka dhoola caddayntaadu maxay tahay qaala saciid wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabanahay min juraa'atika dhiiranaantaada cala allaahi allaad ku dhiiran tahay subxaana wa tacaala waxyaaba ilaahay diiday oo naf muslima in la dilo ah iyo wixii noocaas iyo wixii alla muxaarimtiisii ahaa saad ugu dhiiran tahay ayaan la yaabanahay iyo wa xilmi calayka dulqaadka ilaahay dushaada ku samaynaya subxaana wa tacaala sow ma awoodi kara inuu hadda dhulka kula gooyo ilaa subxaana wa tacaala sow ma awoodi kara in cadaab iyo siix iyo riix laguu soo diro waxaan la qoslayaa buu yidhi oo aan la yaabanahay dhiiranaantaad alla ku dhiiran tahay iyo dulqaadka alla uu kuu fidinayo subxaana wa tacaala faqaala اqtulhu yaa ghulaam dil buu yidhi marka ku dhufo seefta اqtulhu dil yaa ghulaam faاstaqbala alqiblata qibladii buu qaabilay saciid wa qaala wuxuu yidhi wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin wajahtu waxaan u jeediyey wejiya wejigayga liladii macbuudkii fatara asamaawaati samaawaadka abuuray iyo walarda arlada xaniifan xaniif maa'ilan ila diini اlqayim anoo xaniif ah oo u soo iishay diinta islaamka wamaa ana aniguna min almushrikiina mushrikiinta ka mid mi ihi qibladuu u jeedaa faqaala wuxuu yidhi acrifuu ka soo wareejiya wejha wejigiisa can اlqiblati qiblada hadduuba qiblada iigu jeesto aayadii akhrinaa miya ka leexiya meelaan qiblada ayn u jeediya faqaala wuxuu yidhi faaynamaa tuwalluu faama wajhu اllah meel kastood u jeesataan ilaahay jihadiisa ahaatay subxaana wa tacaala faama meeshaasi wajhu llaahi ilaahay wejigiisa ahaaday faqaala wuu xanaaqay wuxuu dhahay kubbuuhu cala alardi dhulka ku afgembiya waayahe kubbuuhu afgembiya cala alardi arlada ku gabiya buu dhahay oo ku afgembiya hoos ugu jeediya faqaala wuxuu yidhi saciid minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa meel looga baxsado ma meeshii loo jeediyo aayad buu soo qaadan minhaa arlada xaggeedan khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa gudaheeda nuciidukum idinku celinayna wa minhaa xaggeedaa nukhrijukum idinka soo bixinaynaa taaratan ukhraa mar kale qiyaamana idaa laydinka soo bixinayaa faqaala idbuxuu qalabuu dhahay caduw allah cadowga ilaahay qalabuu yidhi gowraca idbaxuu caduw allah famaa ra'aytu ma arkin rajula nin adacaa soo deliishasho badan akrin badan oo xifdin badan minhu xaggiisa liaayaati اlqur'aani aayaadka qur'aanke waaba ogya muu iska daaya aayaadka qur'aankiinu aad usoo akhrisanaya nin iiga ku cilmi badanoo aad u soo qaadasho badan oo ku awood badan inuu soo qaato soo ixtidaariyo aayadaha qur'aanka weli ma arkin wax ka badan farafaca wuu kor qaaday saciid kafayhi labadiisa gacmood kafayhi labadiisa gacmood ayuu kor u taagay wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow laa tusalid اxajaaj xajaaj ha ku sallidin calىa axadi bacdii qof ani iga dambeeya aniga ilaahayow iigu ekey intuu horay u dilay wuu dilay anna maantuu i dilayaa laa tusallid ha ku sallidin oo ha ku dirin alxajaaja xajaaj ninka lagu magacaaba calىa axadi axad oo bacdi ani iga dambeeya lam yamdi kama soo wareegan calىa masraci saciid ibni jubayr saciid ibnu jubayr dilkiisa hayra khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood maahane xataa xuma ilaa qandha lagu soo tuuray alxajaaj xajaaj waa qandhaday xataa intii xuma uu qandhadayoo xumo ay asiibtay xajaaj washtadat waxaa adkaaday oo ku xoogaystay calayhi korkiisa wad'atu lmaradi xanuunka culayskiisa maradka iyo jirada wadadeedii ku istaaggeeda iyo culayskeeda ayaa ku darnaaday fa kaana wuxuu ahaaya saacatan saacad mid gam ah oo seexda wa yufiiqu ukhraa mid kalna soo kaca wax yar buu dhaasaa isugu qabanaya isla markii waa soo boodaya fa in gafa hadduu seexdo afwatan seexasho saqiiratan oo yaru indhaha isku qabto istayqada waa soo boodayaa haddana waa toosayaa madcuuran asagoo argagaxsan wahwa yasiix qaylinaya haadaa saciid ibnu jubayr saciid baa horteeda taagan buu leeyahay haadaa saciid aawa saciid aakhidu bikhinaani khinaanku iiga dhegan yahay iga haystaa wa meeshaasuu iiga dhegaya diilkuma sahlana dilka wax sahlan ma aha wax yar hadduu soo u jiifto waa soo booda wuu qaylinayaa madcuur asagoo ahoo khaa'ifoo argagaxsan ma seexan karo mana toosna ma u soo jeedayo wax yar hadduu indhaha isku qabto saciidaa hortiisa taagan waa qaylinayaa wahwa yasiixu haadaa saciid ibnu jubayr wariga qabto waa kanaaye aakhidu bikhinaaqi dhuuntuu iiga dhegan yahay meeshaasuu iga hayaaye haadaa saciid ibnu jubayr war saciid ibnu jubayr waa kana yaquul wuxuu ileeyahay fii ma qataltanii maxaa ii dishay war maxaa kaa haleeyey naftayda maxaad u dishay wuu hortaagan yahay uma yabkii waa oynayaa wayaquul wuxuu leeyahay xajaaj maa lii walisaciid ibnu jubayr saciid maxaa ii geeyey maa lii maxaa xaalkaygu yahay maxaa ii sugnaadoo ii geeyey walisaciid ibnu jubayr maxaa iska kaga kaxgalay rudduu canii ii soo celiya saciid ibnu jubayr xaggee laga soo celina meeltuu dhowr aayad u akriyayo wax kasta loo sheegayo si kasta loo waaniyey afka ku afgembiye iyo qiblada ka soo jeediyuu ka bixi waayey war ii soo celiya ii keena saciid in allaala inta qof muslima dhiiggiisaad iska ilaalin karta iska ilaali aad bay u dhib badan tahay waa kanaa buu leeya saciid qodhuuntuu iga dhegan yahay war way marjinayaa taariikhda qaar baa waxay tilmaantaa markuu saa ugu dhuftay seeftii lagu dhuftay dhiigga ugu horeeyee ka baxay dhulka wuxuu ku qoray saciid madluum dhiiggii saa u soconaayey yaa dhulka ku qoray saciid waa madluum nin la dulmiye nin noocaasa waa owliyadii ilaahay waaye maxaa u geeyey owliyada ilaahay asaaba tilmaamayaba maalii walisaciid ibnu jubayr rudduu canii saciid ibnu jubayr iisoo celiya xaggii looga soo celina falamaa markii qadaa uu gutay naxbahu ujeeddadiisii waa markuu dhintaa laga wadaa oo wawuuriya la aasay lagu aasay turaabahu ciiddiisa waa xajaaje ra'aahu bacduhum qaarkood baa xajaaj waxay ku arkeen fi lxulmi riyo dad baa ku riyooday faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa facala allaahu bika war muxuu ilaahay kugu sameeyey fii man eh, fii man qataltahum dadkii adlaysay iyo xajaaj xajaajo ila adduunkan waa laga tega haddaad qof disho geeri waa loo siman yahay maxaa ilaahay kuugu sameeyey faqaala qatalanii allaahu bikulli imri'in shaksi kasta alla wuxuu ii dilay qatlatan waaxidatan hal dil ah waxaa layga aaray naf kasta hal mar ee eh, mtaqaanaa dilkeeda waqatalanii bisaciidin saciid ibnu jubayrna sabciina qatlatan buu ilaahay iiga aaray subxaana wa tacaala toddobaatan dil waayo nin noocaas ahoo khayr iyo wanaag badan buu ahaa ilaahay wuxuu iigu dilay asaga sababtiisa toddobaatan dil macnaa intaasaa markaa looga aaray saciid ibnu jubayr qisadiisii cajaa'ibta lahayd baan meesha uga baxnay waxaanu gelaynaa taabiciga ku xiga waa moxamed bin waasic alasdiyo waa shaykhu الzaahidiina fii casrihi shaykhu الzaahidiin fii casrihi zaahidiinta shaykhooda casrigii markaa uu noolaa zaahidiin waa dadka adduunka ka zaahidee diinka aad ugu camal falaa lilumaraa'i madaxdu quraa'an bay leeyihiin quraa qur'aanka u akhrisaa walilaghniyaa'i taajiradana quraa'un bay leeyihiin wa ina muxamed ibnu waasicin la min quraa'i araxmaan waaye subxaana wa tacaala dadka aqniyada qura ka dhowdhowba qura ka ag dhowdhow baa jirto raatibyada ugu akhriyo meelaha maxallada iyo tukaamadooda nimanka madaxda ahna qura ka qaraabato agtoodaa jirto qur'aanka u akhrisoo dhahay waad guulaysanaysiina socda laakiin moxamed bin waasic alsdi ninka lagu magacaabo waa allah raxmaankaa qura'diisa subxaana wa tacaala maalik ibnu diinaar baa sidaa yidhi naxnu anagu alaana hadda fii khilaafati amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii khilaafadiisii baynu ku jirnaa sulaymaan bin cabdilmelig ahaa wa haadaa midkani yasiid bin muhallabin yasiid bin muhallab waaye ibnu abi sufra axadu suyuufi اlislaami sayfaha islaamka mid ka mid ah waaye almasluulati galka laga saaray seefihii muslimiinta mid ka midoo gal baxsan waaye wawaali wuxuu waali ka yahay khuraasaan khuraasaan waaligeedii waaye alcatiidu ay alqawiyu ee xoogga badnaa xoogga badnaayee mustacidka ahaa ee ka ahaa waaye ninkaa yanhadu wuxuu la dhaqaaqayuu la degdegay bijeyshihi ciidankiisii albaaliqi ee gaaraya tiro ahaan mi'ata alfin boqol kun oo muqaatilin dagalyahano ah cadaa aan ku jirin almutatawiciina kuwa mutatawiciinta ah mutatawiciinta iska gala dagaalka ayagoo aan ciidanna ku qornayn liisna aan ku qornayn mutatawiciinta waa kuwa wanaag falayaasha ah oo min طulaabi الشhahaadati shahaadadoonka ah iyo wa ruqaabi اlmahuubati mahuubadii abaalmarinta alleh jacaylkiisa aad u rabaa aad u rajaynayo u jecel almahuubati abaalmarinta allah waqad caqada wuxuu goostay alcasma go'aan aan calaa fatxi jurjaana inuu jurjaan furto ninkaa lagu magacaabo yaziid bin muhallamin wuxuu go'aan ku gaaray jurjaan furashadeeda iyo wa tabaristaana tabaristaan meesha lagu magacaabo jurjaan iyo tabaristaan inuu markaa furto ayuu ninkaa go-aan ku gaadhay waa laba mintaqadoodoo manaadiqda bilaada faris ka mid ah ee ku taala wa kaana fii aliicati wa kaana fii طaliicati اlmutatawiciin ragga mutatawiciintee naftoodii tatawucay waxaa safka hore kaga jiray oo u horeeyey macahu asaga raacay aلtaabiciyu اljaliilu taabicigan wanaagsan waa moxamed bin waasicin alsdiyu albasriyu ee reer basri markaa ahaa basra markaa deganaa almulaqabu lagu laqabo bizayni اfuqahaa'i bizayn fuqahaa baa loogu laqabaa almacruuf wuxuuna caan ku yahay bicaabidi basrati basra caabidkeedii wa tilmiidu saxaabiyu saxaabigii ayuu arday u ahaa waa saxaabigii ardaygiisii aljaliil saxaabigii qiimaha badnaa anas ibni maalik alansaariyu ayaa macalin u ahaayo arday buu u ahaa khaadim rasuuli rasuulka khaadimkiisii adeegihiisii calayhi الsalaau wasalaam toban sana nebi moxamed u shaqeeyey buu yidhi weligay waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima dhihin weligay waxaanan sameyn maxaad u sameyn weysay ima dhihin weligay uf ima dhihin buu yidhi wax loo shaqeeyo aad i aad u qiimo badnaa nazala wuu la degay yaziid bin muhalladin bijeyshihi ciidankiisii alaa wuxuu la degay calaa dihistaana dihistaan meesha lagu magacaabo wa kaana yaqtunuhaa waxaa ka hor yimid ciidankii uu watay eh, eh, yaziid ibnu muhallabin waxaa ahaa wax inay ka hor yimaadaan oo ka hor yimid oo soo qaabilay qowmun qowm oo min aturk turki ka mid ah shadiidun ay daran tahay ba'suhum baaskooda qawiyun ay xoog badan tahay muraasuhum awooddooda awooddooduna ay xoog u badan tahay maniicatu xusuunihim dhufeesyadooduna ay maaniciin yihiinay ad adag yihiin oon loo geli karin fakaanuu waxay ahaayeen qoomka muslimiinta ka soo horbaxay yakhrujuuna kuwa u soo baxa liqitaali lmuslimiin muslimiinta la dagaalankooda kulla yowmin maalin kasta fa faidaa naala haddii minhum xaggooda uu gaaro aljuhdu tabardarri aw ishtadda ama ay ku adkaato calayhim korkooda alba'su baaskii dagaalkiina inxaazuu waxay u cararayaan oo ay gelayaan ay magangelayaan ilaa macaaqilihim dhufeesyadoodii oo fii shicaabiljibaali buuraha shacaabkooda markaa ku yaala shicaabiljibaali meelaha furfuran ee munfarijaadka ah ee labada buurood u dhaxaysa shicaab lagu magacaabaaye meelaha laga gala buuraha dhufeesyaha ugu yaalay ku cadhari jireen wataxasanuu markaasay isku dhufaysaynayaan oy isku ilaalinayaan bixusuunihaa dhufeysyadeedii almaniicatee adadkaa walaaduu waxay magangelahayeen oo ay aadaayeen biduraahaa duradeeda waa meesha ugu sarraysaa duradeeda waa murtaficeedii dhakadeeda sare alrafiicati ee la kor yeelay meeshaasay gelayaan cid ugu geli kartana ma jiro subaxii way ka soo baxaen muslimiintae la dagaalamayaan way cararayaan mooshooday markaa gelahayaan waqad kaana waxaa uga sugnaa limuxamed bin waasic alsdiyu maqaamun kabiiru maqaam weyn fii haadihi اlxarbi dagaalkaa asaga ah cala araqmi ayadoo ay jirtay min dacfi binyatihi binyatihi jirkiisa daciiftinimadeeda wuxuu ahaa nin jirkiisuu daciif yahay iyo wa taqadumu sinihi da'diisa weynaanteeda oday da'ahna wuu ahaa jirkiisana uu iska daciifsanaa asagoo saa a ah haddana wacdaro weyn iyo maqaam weyn ayuu ka qaatay falaqad kaana waxaa uga sugnaa jundu lmuslimiina muslimiinta ciidankoodu waxay ahaayeen yas yastarwixuuna kuwa ku raaxaysta binuuri binuuri اliimaani iimaanka nuurkiisay ku raaxaysan jireen alladii kaasoo yatahallalu ka soo iftiimahaya min wajhihi moxamed bin waasic wejigiisa assamxi ee dhalaalahaya quruxda badnaa nuurka wejigiisa ka soo baxaya iimaanka kaasay ku istariixi jireen wayanshatuuna waxay firfircoonaan ku heli jireen oo ay nashaad ku heli jireen lixaraarati dikri dikriga alla uu xusaya xaraaradiisa allatii taasoo tashicu ka soo iftiimaysaa oo ka soo baxaysa ka soo bidhaamaysaa min lisaanihi اlcadbi carabkiisii macaana wayamanuuna wayadma'inuuna waxay ku xasilahayeen ilaa dacawaatihi tuugitaanka ilaahay uu tuugahayay almustajaabati mustajaabada ahayd rabbina ajiibahay fii laxadaati shiddati waalkarbi xilliyada dhibka iyo kurbadu ay jirto gacmaha markuu kor u taago ducadaa ilaahay ajiibahayeyna way ku xasilahaen muslimiinta wa kaana min sha'nihi xaaladiisa waxaa ka mid ahaa iyo dhaqankiisa idaa anshaba idaa anshaba hadduu ku dhawaaqo qaa'idu ljayshi ciidanka hogaamiyahooda alqitaala dagaal hadduu ku dhawaaqo waxaa caade maxamed u ahayd an yunaadiya inuu dhawaaqo qayliya asagana uu dhaho yaa khayla allaahi arkanii yaa khayla allaahi arkanii inuu saa dhaho aaway fardihii ilaahay war aaway ciidankii ilaahay arkabi soo raacoo soo socda macnaha gaadiidkiina soo raaca falaa yakaadu ma sigi jirin jundu lmuslimiina muslimiinta ciidankooda yasmacuuna inay maqlaan nidaa'ahu moxamed dhawaaqiisa xataa yahudbuu ilaa ay u soo boodaan ay u soo degdegaan ilaa qitaali caduwihim cadowgooda la dagaalankiisa kamaa tahubbu lusuudu libaaxyaduusay u soo boodaan almustanfarad mustanfarada ah hujuumayey hujuumka u socdaa diday ee cararay inay wax hujuumaan libaaxyada u cararay saasoo kale wayuqbiluuna waxay soo qaabilahayeen markay dhawaaqiisa maqlaan calaa saaxati alwaqa goobta dagaalka iqbaaladimaa'i kan haraadan ee oomansuu u qaabilo oo kale cala almaa'i alburuudi biyaha qabow fi lyowmi alqaa'iti maalinta kulaylka daran uu jiro maalinta qaydka waa maalinta xoog u kulul qof haraadan markuu biyo qabow arko suu u soo qaabilo ugu soo cararo oo kale yay ugu carari jireen wa fii daati macrakatin dagaal oo fii tilka almacaariki dagaalooyinkaa ka mida adtaaxinati ee culsa adduruusi ee kakana taaxinada waa dhagaxshiidkee waxaa lagu cabirayaa dagaalku inuu aad u kululaa daruusna waa mid lagu faragubtay oo lagu lagu baaba'ay dagaal noocaas ah ayaa baraza waxaa ka soo muuqdaoo ka soo baxay min sufuufi alacdaa'i cadowyaalka safkooda faarisun wiil geesi ah faaris baa ka soo baxay geesi lam taqac ilcaynu indhuhu aysan ku dhicin calaa ajsama minhu wax ka weyn xaggiisa jasaamatan xagga jidhka nin aad u jir weyn oo haddana faaris ahoo geesi ah welina asagoo kale aan la arkin jirweynaantiisa ayaa dhanka gaalada ka soo baxay waa dakhmi oo dakhamo ah oo aad u jir weyn walaa ashadda walaa ashadda mid ka daran aan la arkin minhu xaggiisa quwatan xagga xoogga walaa awfaa wax ka oofin badan ama uga sarreeyo uga weyn jur'atan xagga dhiiranaashada nin noocaasoo weligiis aan la arkin baa soo baxay walaa amdaa ka wadid badan casman ama walaa amdaa ka fulin badan cazman xagga go-aanka nin go-aankiisa aada u fulinaya jur'adiisu ay weyn tahay noocaasaa ka soo baxay watafiqa ninkaa wuxuu guda galay dhanka gaalada ka soo baxay yasuulu inuu ku dhex warwareegu dhex galgalo bayna asufuufi safafyaalka dagaalka dhexdooda wayajuulu uuna ku dhex wareego xataa intii naxa uu fogeeyey almuslimiina muslimiintii buu durjiyey can mawaaqicii meelihii taagnaayeen aad baa intuu u dagaal galay seeftuu kaga shaqeeyey yaa muslimiintii gadaal uu u durjiyey wa bacaha wuxuu ku kiciyey alkhashyata cabsi waalhaybata iyo haybad ay ka heebaystaan ninkaa muslimiintii fii quluubihim quluubtooda uma ka bacdi jacala wuxuu guda galay markuu muslimiintii dhaqaajiyey yadacuuhum inuu ugu yeedho ila almubaarasati iska hor imaad mubaarasada waxaa la yidhaahdaa inta dagaalka weyn uusan dhicin nin iyo nin baa isku soo baxa seefaha markaa lasoo qaataa mubaaraso ayuu ugu wacay marka mutaxaddiyan asagoo soo baxay mutaxaddi asagoo soo banbaxay waaye mustakbiran isweweynaysiinayo isqaadqaadaya wayulixu ku celcelinaya fi ducaa'i wicitaanka war yaa ii soo baxaya yaa ii soo baxaya muslimiintu ku dhex leeyahay famaa kaana ma ahaanin min muxamed ibni waasic ilaa an hama dadko dhan way wada fadhiyaan ilaa inuu damcay maahana bian yabruza lahu inuu usoo bambaxo moxamed ibnu waasic oo odayaashii ka mid ahaa yaa hamiyey oo soo istaagay oo damcay inuu usoo baxo cinda daalika markaa agteeda dabbat waxaa kacday alxamiyatu xamiyadii xamiya ku kacday fii nufuusi fursaani lmuslimiin muslimiinta dhallinyaradoodii geesiyaashoodii yaa xamiya ku kacday waa aanafo macnaha dhiig ayaa galay macnaha markay arkeen odaygaanoo dhaqaaqaya ayaguna ay fadhiyaan wa aqbala waxaa uu qaabilayo waxaa ka daba yimid cala shayki odaygii waaxidun mid oo minhum fursaantii dhallinyarada ka mid ahayd wa aqsama wuxuu alla ugu dhaartay calayhi odayga korkiisa bian yafcala inuusan samaynin ha bixin buu yidhi adiga wasa'alahu wuxuu su'aashay bian yatruka lahu inuu asaga uga tago daalika arrintaa kan anaa u baxayo facay ahee fariisaa la yidhi maxamed faabara wuu u baarinima falay e, qasamahu dhaartiisa ilaan hadduuba mar dhaartay ee uu yidhi allan ku dhaartay ha samayni ani ii dhaaf waa inuu u baarini ma falaa qasamahu wadacaa wuuse u duceey lahu asaga binnasri inuu ilaahay guul siiyo iyo wata'yiid inuu ilaahay xoojiyo bax buu dhahay gal khayr allah ku siiyo guulna waad heli doontaa ilaahay idinkii alluu uga baryey aqbala way qaab wuu qaabilay kullun midka kullun mid kasta oo min alfarisayni labadii faris ahaa mid kastoo labadii geesi ahaa calaa caduwihi cadowgiisi buu qaabilay waayo kanna kan cadow u yahay kanna kan buu cadow u yahay marka way isqaabileen iqbaala almanuuni geerida qaabilitaankeeda oo kale sida ay geeridu qofka u soo qaabisho oo kale wa watasaawalaa way isla boodboodeen musaawalata alasadayni laba libaax oo dagaalamaysa say iskula boodboodaan oo kale khaadirayni oo haddana xoog badan laba libaaxoo mid kasta ka kale qawi ah qawiyeyn oo xoogag badan say iskula boodboodaan dagaalkaoo kale fatacallaqad way qabsatay oo waxaa ku dhegtay bihimaa labadooda cuyuuniiljundi ciidanka indhahoodii labadii nin bay ku dhegtay macnaa saasaa loo daawanaa waa la fiirsanaa waayo indhihii meel kale maba aadine labadaabay ku dhegtay iyo wa quluubun quluubtooda min kulli makaanin meel kastoo la fadhiyey ayagaa lagu soo jeestay wastamaraa way daa'imeen oo saas bay ku sugnaayeen saacatan wakti yatasaawalaani wayatajaawalaani ay isla boodboodayaan wakti bay saa ahaayeen ilaan waa laba xoog badanoo laba libaaxo xoog badan u dagaalamaysoo kale ah cabbaar bay ishaysteen xataa intii akhada uu qaatay aljuhdu dhibka juhdigii tabardarrida ay ka qabatay minhumaa labadooda kulla ma'khadin qabasho dhammaanteed makaanu qabasho dhammaanteed baa qabtayoo juhdi iyo tabardarri iyo mashaqa la gaahay uma اkhtalafaa waxay isdhaafsadeen darbatayni laba dhufasho bisayfayhimaa labadooda sayfood ay isku garaaceen calىa ra'sayhimaa labadooda madax fii laxdaةin waaxida hal daqiiqo keliya kanna waa soo tuuro kanuu madax uga wadaa kanna wuu soo tuuray waa isla wakti fahabata way dhegtay oo waxay qabsatay sayfu turkiyi ninkii reer turki ahaa seeftiisa fii xadiidi baydati اlfarisi اlmuslimi koofibiraadi fariskii muslimka ahaa yay ku dhegtay macnaha way qabsatay ilan koofibiraad baa la isticmaalaa si sayfta iyo iyo macnaha gaashaan qofku uu meelaha halista ah uu isaga ilaaliyo marka ninkii turkiga gaalada ka socday seeftii uu watay waay ku waxay qabsatay ku dhegtay fii xadiidi baydati koofi bireedda koofi bireed koofi bireedkii alfaris اlmuslimi way ku dhegtay uu ka soo siibi waayey wanazala way ku degtay sayfu lmuslimi qofka muslimkaahi ninkii muslimkaa sayftiisana calىa jabiini اlfarisi ninka fariska ahaa aturkiyi ee reer turki jabiinkiisa iyo dhabankiisii ayay ku dhacday ku degtay fa shaطara waxay u kala goysay ra'su madaxiisa shaطarayni laba gabal wa wafalaqa waxay goysay haamatu madaxiisa filqatayni laba gobol bay ka dhigtay uma kabacdi caada wuu soo noqday alfarisu fariskii waa wiilkii geesigaha almuntasiru ee gargaartay guusha helay ilaa sufuufi muslimiin buu ku soo laabtay fii mandarin aragti lam tashhad ilcaynu indhuhu aysan arkin milahu aragtidaa oo kale qadun weli qaabka iyo sida uu u soo laabtay weli maysan arkin indhaha fa sayfun sayfna fii yadihi gacantiisay ku jirtaayo yaqturu daman dhiig baa ka tifqahaya wa sayfun seef kalena muhabbatun waxay ku dhegantahay ku sugan tahay fii khuudatihi koofidiisii midna mee koofi bereedday saa uga laalaadaa yaltamicu way birbirqaysaayo waxay ku dhilaalaysaa taxta ashicati shamsi qoraxda iftiinkeeda iyo ashicadeeda iyo cadceedda iftiinkeeda yay la birbirqaysaa macnaha seefna gacantuu ku watay dhiig baa ka tif waatuu ku dilay midna waa tii asaga lahaayo koofi bereediisi bay ku dheggan tahay faاstaqbalahu waxaa qaabiloo ka hortegay almuslimuuna biالtahliili wالtakbiiri wالtaxmiid bay uga hortageen bitahliil waa tawxiidaysi takbiir waa alla weynayn iyo alla mahadin wa nadara wuu fiiriyey marka yaziid bin muhallabin ila ila ila اlا'tilaaqi biriqbiriqa iyo iftiinka asayfayni labada seefood birbiriqoodii iftiinkoodii ayuu eegay iyo wlbaydati koofi biraadii wasilaaxi hubkii cala rajuli ninka dushiisa watay faqaala wuxuu yidhi lilaahi abuhu lilaahi ilaah buu abuuhu aabbi u kan aabbihii alluu u min faarisin faaris xaggiisa waa nin geesi ah ayu rajulin haadaa waa ninkee ninkani faqiila lahu waxaa loo yidhi innahu rajulu waa nin baarakatu ay barakaysay oo ilaahay uu u barakeeyey dacawaatu moxamed ibn waasic alasdiy moxamed ibn waasic alasdi ducadiisa waa nin ilaahay barakadeedii markaa siiyey inqalaba miisaanu alquwa miisaankii xooggaa isbedelay marka wuu wareegey waa isgediyey bacda masraci اlfarisi fariskii aلturkiy reer turki ahaa dilkiisa kadib waxaa isbeddelay oo inqilaab ku dhacay miisaankii xoogga cilin marka hore ayagaa xoogga haystay laakiin kaa markii laga dilay isbeddel baa yimid fa sara aljazacu waalhalacu argagaxa iyo naxdintu wuxuu ku fiday fii nufuusi lmushrikiina mushrikiinta nafyaalkooda sarayaana naari dabkasuu ugu fido ugu faafo oo kale filhashiimi cooska qalalan coosku markuu qalalan yahay meel yar dabkuu ka taabta dhaqsuu qabsanaya dhammaan laakiin markuu cagaar yahay way suu dhaqso u qabsado waldaramad waxaa ku faafay oo galay waxaa ku faafay niiraana nakhwati farxadda iftiinkeeda iyo dabkeeda iyo walcizati cizada fii suduuri اmuslimiin muslimiinta laabahooda faaqbaluu waxay qaabileen calىa acdaaءi اllaahi cadowyaalkii alla iqbaala sayli deedka daadkasu wax u qaabilo oo kale wa axaaطuu way koobeen bihim ayaga ixaadaةa اlgulli kuushasay ugu koobto oo kale ugu wareegato bilcunuqi qoorta silsiladda markaad qoorta gashato ama kuusha say qoorta ugu wareegsato oo kale ugu wareegeen cadowgoodii waqaacuu canhum waxay ka gooyeen almaaa biyihii walmiirati sahaydiiba falam yejid maysan helin melikuhum boqorkoodii buddun inuu ka maarmi waayey min almusaalaxati heshiis inuu marka heshiis la galo muslimiinta ayuu ku soo dhaqaaqay fabacaha wuxuu adeeg u soo diray ilaa yaziid waa yaziidoo muslimiinta hogaamiyahoodii ahaa yacridu calayhi asagoo u bandhigaya asulxa heshiis wayuclinu iclaaninaayo ogeysiinaya isticdaadahu inuu u diyaar yahay litasliimihi inuu ku sallimo uu ku wareejiyo maa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira oo min albilaadi bilaad ah bikulli maa fiiha waman fiiha waxa bilaaddaa ku dhex sugan iyo cidda ku dhex suganba inuu ku wareejin doono calىa an yu'aminahu in asaga uu aamin geliyo calىa nafsihi nafsadiisa wa maalihi maalkiisa iyo wa ahli beytihi ahlu beytkiisa waan isi sallimaya intaana ammaangeli buu yidhi wax kastoon haynana waa kugu wareejinaya faqiila faqabila dheh wuu ka aqbalay yaziid musaalaxatahu heshiiskiisa washtarada calayhi wuxuu ku shardiyey an yuqadama lahu inuu soo siiyo uu u keeno asaga sabca mi'ati alfin toddoba boqol oo kun oo dirham ah oo muqasadatan muqasad markaa ah muqasad waa mujza'a waa gobol gobol hal mar ma bixinayo waa mujza ajza'oo la googooyayo mid kasta wakhtigeeda lagu bixinayo waqti hebelna intaasaad bixinaysaa waqti hebel intaasaad bixinaysaa taqsiim ahaan baa loo sameeyey iyo waan yanqudahu an waan yanqudahu inuu soo bixiyo ee uu soo hormariyo arbaca miati alfin afar boqol oo kunoo mucajalatan deg deg ah inta kale tartiib tartiib u bixiyo wa an yuqadima lahu inuu u soo hormariyo ee uu u soo diro arbaca daaba afar boqol oo daabadood oo muxamalatan la buuxiyo lagu xambaaray zacfaraanan zacfaraan oo waxyaabo la qurxiyayo aad u dhaldhalaalaaya macnaha daaba kasta wax fiicanoo qurux badan in lagu soo raro wa an yasuuqa lahu in loo soo kaxeeyo xaggiisuu u soo diro arbaca mi'ati rajulin afar boqol oo nin oo fii yaddi kulli waaxidin nin kastoo afartaa boqol ka mida gacantiisa jaamun uu ku jira ka'si iyo weel oo min fidatin qalin ah gacanta uu saa ugu hayo wa calaa ra'sihi mid kasta madaxiisana burnusun inay tahay koofiyad oo min alkhazi xariir ah wa cala alburnusi koofida korkeeda taylasaanun inay tahay go' oo min alkhaiifati go-aha khaiifada lagu magacaabo ka mid ah waa difaar ahoo rajulka wax qaadahaya amase qofka nafsadiisa saaran kaa noocaas inuu markaa keeno iyo wasara iyo wasaraqatun gobol ama cad oo min alxariiri xariir ah nin kasta waa inuu wadaa litalbasahaa say u labistaan oo loogu xidho nisaa'u ljundi ciidanka dumarkooda walamaa markii wadacad ay istaagtay almacaariku dagaalkii ama uu dhigay awsaaraha culaysyaalkeeda qaala yasiid ibnu muhallabin wuxuu ku yidhi likhaasinihi kee tegihiisii ninkii dhanka zaadka iyo dhanka khaniimada ugu qaabilsanaa axsi lanaa noo soo koob annaga alghanaa'ima khaniimooyinka soo tiri oo keen buu yidhi xataa nucطiya ilaa aan siina kulla dii xaqin xaqahu mid kastoo xaqu saaxiiba xaqiisa faxaawala wuu isku dayey alkhaazinu khaazinkii keedhayaha iyo waman macahu intii asaga la jirtay an yuxsuuhaa inay soo koobaan facajizuu can daalika way ka caajiseen markay cabbaar tiriyaanba tiradaa ka dhumaysa way soo bilaabayaan way ka dhumaysaa inaan wax la tirin kara ma aha way ka caajiseen oo way u suurogeli weysay faqusimad waa la qaybiyey alkhanaa'imu khaniimooyinkii bayna aljundi ciidanka baynkooda lagu qaybiyey qismatan qayb qaa'imatan ku salaysan cala tasaamuxi issaamaxitaan darsaa la leeyahay saasuu u darsanaa haye wixii ziyaado iraacaha lay saamax saamax baa tahay inaan wax la tirin kara ma laha tasaamux ku istaagsan oo ku dhisan waqad wajada almuslimuuna muslimiintii waxay ka heleen fii haadihi alghanaa'imi haniimooyinka asaga ah taajan taaj taajku waa koofiyadaha taajka ahe quruxdu badan ee madaxdu ay qaataan masbuuqan lagu sibqay oo lagu xardhay min khaalisi dahabi dahabka midka ugu saafisan muxallal lagu qurxiyey biduri waاljawhari waxyaabo qurux badan waay waxyaabaha laysku qurxiyay durada iyo jawaahirta ah musakhrafan lagu qurxiyey birawaa'ici nufuusi nafafyaalka waxyaabaha quruxda geliyay markay arkaan ay aad ula dhacaan yaa lagu qurxiyey taajka fatataawalat naxwahu taajka dhankiisa waxaa indhaha u taagay fatataawalat way taagantayoo way fidsantay naxwahu taajka xaggiisa alriqaabu qoorihi dadka qoorahoodoo dhan koofiyadaasaa la wada eegay qof kasta asagaa raba in la siiyo watasammarat watasammarad way ku dhegtay watasammarat tacallaqad macnaha way qabsatay calaa la'aali'ihi iftiinkeeda iyo dhalaalkeeda alcuyuunu indhihii baa qabsadayoo saasay dadkii u fiiriyeen wayna ka soo jeesan waayeen fa akhadahu taaji waxaa soo qaaday yaziid biyadihi gacantiisa ayuu ku soo qaaday wa rafacahu kor buu u qaaday xataa yaraahu ilaa uu tusiyow arkay man lam yastadic qofkii awoodi waayey ru'yatahu aragtideeda oo min aljundi ciidanka ka mid ah ninkii gadaal joogay arki waayey yuu kor ugu qaaday wuu tusay macnaha uma qaala kadib wuxuu yidhi atarawna ma u malaynaysaan oo ma arkaysaan anna axadan axad inuu jiro yashadu nacaaya fii haada taaji taajkan ee kan ah wartaajkan ee kana qof ka fogaanayoo diidayo nacaya inuu idinku jiro ma aragtaan faqaalo waxay dheen aslaxa allahu alamiir amiirka allah wanaajiyo allah xaalkaaga suubiyo waman da aladii keebaa yashadu bihi ka nacaaya yaa ka zaahidaya kan ma kan baa wax la diida ah faqaala wuxuu yidhi satarawna waad arki doontaan annahu sha'niya maa zaala inuusan ka zuulin fii ummati muxammadin calayhi الsalaatu wasalaam nebi moxamed ummaddiisa man inuu ku jiruusan ka tegin weli yashadu bihi nacayo ka zaahidaya waad arki doontaan buu dhaha nin ummadda nebi moxamed ka mid ah inuu nici doono kan iska daaye waa bimil'i اlardi arlada muggeed oo min milihi kanoo kale ah nin nacayo ka zaahidaaya ayaad arki doontaan uma اltafata wuxuu eegay amiirkii ilaa xaajibii shaqaalihiisii ama waardiyiisii wa qaala wuxuu dhahay iltamis lanaa noo soo raadi moxamed bin waasi alsdiy moxamed bin waasi alasdi orod ii soo raadi buu yidhi meelaha xoolaha lagu qaybsanaayo maba joogabe faاnطalaqa wuu baxay alxaajibu ninkii xaajibka ahaa yabxaثu asagoo baadigoobayoo raadinaya canhu moxamed fii kulli jihatin meel kasta meel kastuu ka soo raadiyey faalfaahu wuxuu helay oo uu la kulmay qad intaxaa asagoo fogaaday makaanan meel qasiyan oo fog makaan qasi ahoo cidlo oo gees ah ayuu iska joogaa can innaasi dadka ka fog waintasaba taagay oo surmay qaa'iman asagoo taaganoo yatanafalu sunnaysanaaya sunuu tukanooyaaba wayadcuu alla baryaaya wayabtahilu baahidiisa alla u bandhiganaya ibtihaalaya macnahoo baahidiisa alla u sheeganaya wayastakfiru dembi dhaafna ilaahay weydiisanaya faaqbala calayhi wuu qaabilay وqاaل wuxuu yihi ina الأميiرa أميirkiibaa yadcuuka wuxuu kuugu yeerayaa للqاaءi la kulankiisa mxamedoo soo bax أميirkii baa kugu caye وyسألka wuxuu ku su'aalanayaa an tamdiya inaad u dhaqaaqda ilay xaggiisa الsaacaةa hadeertaan hadda xaggiisa inaad aado فamdىa wuu soo dhaqaaqay oo wuu soo baxay maca الxaajibi xaajibkii wuu la soo baxay xataa idaa saara ilaa uu ahaaday cinda alamiiri amiirka agtiisa xayaa wuu salaamay wajalasa wuxuu fadhiistay qariiban meel u dhow minhu amiirkii xaggiisa faradda alamiiru amiirkiina wuxuu ka qaaday altaxiyata salaantii biaxsana minhaa tiisii mid ka fiican uma kabacdi rafaca wuxuu kor ugu qaaday attaaja taajkii koofiyaddii xariirta ahayd biyadihi gacantiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaah abaa cabdullaahiyow ina junda almuslimiina muslimiinta ciidankoodii qad dafiruu waxay ku guulaystanay gacanta ku dhigeen bi haada ataaji taajkan alhamiini ee qaaliga ah waqad ra'aytu waxaan arkay an uuhiraka bihi inaan kuu dooro adiga wa an ajcalahu inaan ka yeelo min nasiibika nasiibkaaga qaybtii adi lagu siin lahaa inaan midkaan ka dhigo fataabad wayna ku qanacday oo way dhiib noqotay nufuusi ljundi ciidanka nafifyaalkooda bidaalika arrintaa kulli raalli bay kaaga yihiin saasaan ugu talagalay faqaala wuxuu yidhi tajcaluhu ma ka yeelaysaa min nasiibii nasiibkayga ana aniga ayuha alamiiru amiirkaanow faqaala nacam haa min nasiibika anta waa nasiibkaaga faqaala wuxuu dhahay laa xaajata lii bihi dan aan ka leeyahay ma laha ayuha alamiir amiirkaanow haddiiba ani aan leeyahay qof ugee aadan idhahayn aniga ma raba buu yidhi wajuziita waiyaahum canii khayran wajuziita ha lagugu jaasiyo iyaahum ciidankii ii gartayna ayagana ha looga jaasiyo canii xaggayga khayran khayre faqaala wuxuu yidhi yaziid waa talyihiiye aqsamtu calayka allan dushaada kuugu aqsamtu calayka billaahi allan kugu dhaariye buu yidhi lata'khudannahu waad qaadaysaa waad qaadaysaa waa dhaartay ilaahay baan ku dhaartay waad qaadanaysaa falamaa markii waqaca ay ka dhacday qasamu amiiri amiirka dhaartiisii akhada wuuba qaatay muxamed bin waasic attaaja taajkii buu qaatay uma اsta'dano fasax buu qaatay inuu baxo waاnsarafa wuuna gadoomay taajka intuu qaatay ayuu la tegey faqaala waxay yidhaahdeen bacdu aladiina kuwii qaarkood laa yacrifuuna aan aqoonin ashayqa shayqa iyo zuhdinimadiisa haa huwadaa waa kaasaayo qad ista'hara qaatay oo doortay bitaaji taajkii wamadaa bi uuna la tegey waa kaasaa uuba qaatayba taajkii wuuna la tegey qaaraasaa yidhi fa wuxuu amray yaziid hulaaman wiil ama addoon oo min khilmaanihi khilmaantiisa kamida an yatbacahu inuu dabagalo taajkii wuu qaataye dabagal baa layihi raac mustakfiyan uuna iska qariya canhu xaggiisa yuuna ku arkin tartiib daba socee u dhuudhuumo wa an yandura inuu soo eegu soo fiiriyo maadaa yasnac wuxuu ku samayn doona bitaaji taajka fa amara wuxuu amray yaziid gulaaman addoon oo min khilmaanihi ciyaalkiisa kamida a yatabacahu inuu raaco mustakfiyan canhu asagoo iska qarinahaya wa an yandura inuu soo eego maadaa yasnacu bitaaj muxuu ku samayn doonaa koofiyada wa an yaatiyahu inuu ula yimaado u keeno bikhabari khabarkiisa fatabacahu fatabicahu waa uu raacay algulaamu gulaankii wahuwa maxamedoo laa yadri bi aan ogeyn asagoon ogeyn buu dabakacay madaa wuu tagay moxamed bin waasic fii ariiqii waddadiisii wuu qabsaday waa dhaqaaqay wataaju taajkuna fii yaddii gacantiisuu ku jiraa facarada lahu waxaa ka hor yimid oo ka soo horbaxay rajulu nin ashcafun basaasan aqbaru booraysan zariyu lhay-ati hay-adiisii hanaankiisana aan wanaagsanayn dhar go'go iyo muskiinnimo ka muuqataa fasa'alahu wuu su'aashay markuuba taajkan quruxda badan indhaha ku dhuftay maxamed wataa su-aal buu la galay qaa'ilan asagoo dhahaya min maalilaahi min maalilaahi war wax iga sii maalka alle maalka alle wax iga sii fa nadara wuxuu fiiriyey ashaykhu sheekh moxamed can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi bidixdiisa wa min khalfihi gadaashiisa uu iska fiirfiiriyey falama stayqana markuu yaqiinsaday anna axadan laa yaraahu inuusan qofna u jeedin dafaca bitaaji taajkii buu u dhiibay ila saa'il kii tugsanaayay dhammaan farahuu u geliyeyba qaaduu dhahay uma inalaqa wuu tegey farixan jadilan yaa farxay maskiinka mee maxamed baa farxay maxamed farxad buu la dhacay uma inalaqa farixan asagoo faraxsanoo jadilan aad u faraxsanoo u riyaaqsan kaannamaa aad moodda alqa inuu tuuray can kaahilihi garabkiisa ciba'an culays culays kaana yufqil cuslaynaayey dahrahu dhabarkiisa xamaali maantoo dhan wax wadayo aad u dhibaataysnaa oo laga dejiyey soo neef ka soo fuqi mayso ma farxayo saasoo kalaad mooddaa dahabkii taajkii wixii qiimaha badnaa qaaliga ah markuu maskiinka siiyey farxad buu la dhacay fa amsaka alghulaam hulaamkii wuxuu ku dhegay biyadi saa'ili kii tuugsanaya gacantiisa kii taajka la siiyo gacanta ka qabtay wa ataa bihi wuxuu u soo kaxeeye u keenay alamiira amiirkii wa qasa calayhi khabarahu khabarka uga sheekeeyey ninkii waan dabagalay suu u socday maskiinkaanaa ka hor yimid waa kana taajkii dhan oo waxba ka maqnayn maskiinkan baa wataa calayhi khabarahu faأkhada alamiiru amiirkii wuxuu ka qaaday attaaja taajkii min asaa'ili saa'ilkii waa kii baryootamayey wa cawada wuxuu ugu bedelay calayhi korkiisa bimaalin wafiirin xoolo fara badan warkeen baa ladhahay kan imtixaan baa lagu qaadayay wax maskiin la sii meehe wafiir ah xoolo fara badan xataa ardaahu ilaa uu qancay waa loogu daray war waa igu yartahay kaasaa badan waa loogu sii daray ilaa uu raalli noqday uma اltafata ila اljundi ciidankii buu eegay waa yaziid wa qaala wuxuu dhahay amaa qultu lakum miyaanan idin dhihin inahu sha'niya maa zaala inuu kama zuulin oo waa ku jiraa fii ummati moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam man yashadu mid ka zaahidayo nacayo ka fogaanaya bihada taaj iyo wa amhaali amhaalihi maalkiisii maalkiisoo kale qof nacaya falamaa markii lam yabqa aysan ku soo harin amaamahu hortiisa falamaa markii lam yabqa dall dhehaa wa amhaali amhaalihi dalla muxamed bin waasic wuxuu noqday uu ahaaday alsdiyu yujaahidu mid dagaalamo almushrikiina mushrikiinta la dagaalama taxta raayati yaziid bin muhallabin yaziid ibni muhallab raayadiisii calankiisa hoostiisa xataa iqtaraba ilaa ay soo dhowaatay mawcid اlxaji xilligii xajka xajka aaditaankiisii waa soo dhowaaday falamaa markii lam yabqa uusan ka harin uusan baaqi noqon amaamahu hortiisa xajkii hayru waqtin qasiirin waqti yar maahane oo xilligii la bixi lahaa la joogo dakhala wuxuu u galay moxamed bin waasic calaa yaziid wasta'dana wuxuu fasax kaga qaatay fi linsiraafi ila alqiyaami binusuki inuu insiraafuu aado ila alqiyaami inuu u istaago uu soo guto binusuki acmaasha xajka faqaala lahu yaziid ninkaasoo kale yaa fasaxu diilaaya yaziid baa wuxuu yidhi idnuka fasaxaaga biyadika gacantaaduu ku jiraa yaa abaa cabdillaah famdi mataa shi'ta xilligaa doonta bax buu yidhi fasax ma iga qaadanaysid fasaxa gacantaaduu ku jiraa xilli allaala xilligaa doonta waa tegi kartaa waqad ama waqad amaranaa waxaanana kuu amarnay laka adiga bimablaqin mablaq oo min almaali mablaq xoola in lagu siiyana amar baan ku dhiibay yuciinuka aad u kaalmaysato calaa xajika xajkaaga waxoogaa lacag ahna xafiiska ka sii mar anaa la hadlee ka qaadaa la yidhi fa qaala lahu wuxuu ku yidhi waqad hal sata'muru ma u amartay bimili haada almaal maalkan aad anigii amartay oo kale likulli jundiyin ciidan kasti askar askari walba oo min junuudika ciidankaaga ka mida ayuha ah, alamiir ma keligeeya mase ciidankao dhan baad u amartay faqaala laa maya ciidankan ayaa la gaari karaa awaada keligaa faqaala wuxuu dhahay laa xaajata lii bishayin wax xaajo ah oo iga sugnaaday ma jiro laa xaajata dan lii aniga igama sugnaanin bishayin shay shaygaasoo ukhasu bihi laygu khaas yeelay min duuni jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda sukadooda uma wadacahu wuu sagootiyey wansarafa wuuna gadoomay wuu baxay macnaha shaqa way dhigtay safar moxamed bin waasi alasdiya safarkiisii calaa yaziid bin muhallabin way dhibtay culis bay ku noqotay kamaa shaqasay u dhibtay oo kale calaa jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda alladiina xadow dheedsan jiroo heli jiray bisuxbatihi la saaxiibitaankiisa joogitaanka asaga uu la joogo dad badan baa ku faa'idi jiray oo dheefsan jiray kuwaana way ka xumaadeen oo asifu way ka murugoodeen lixirmaani jayshihim ciidankooda ka weyntii ay ka waayeen ciidankii addaafiri ee guulaysanayey min barakaatihi muxamed barakooyinkiisa xurmaantii ay ka xurmoobeen oo ay waayeen taana way ka asafoodeen wa tamanaw calayhi waxay ku tamaniyeen dushiisa an yacuuda inuu u soo laabto ilayhim xaggooda xiina yafruqa markuu saa u faaruqo min qadaa'i nusukihi xajkiisa gudashadeeda markaad xajka saa uga dhammaysaba dhaqsa noo soo noqay dhaheen walaa qarwa wax lala yaaba ma aha faqad kaana wuxuu ahaa quwaad اmuslimiin muslimiinta quwaadoodii waa ciidan ciidamada kuwa horseedayaalka ahee almuntashiruuna ee ku faafsanaa fii arjaaءi اlmacmuurati meelihii camirneed darafyadeeda waa magaalooyinkii ku faafsanaa yaxrisuuna kuwa ku dadaala ashadd alxirsi dadaal midka ugu daran bay ku dadaali jireen calaa an yakuuna inuu ahaada caabid اlbasrati basra caabidkeeda moxamed bin waasi alasdiyu ahaa fii cidaadi jeishihim ciidankooda tiradooda inuu ka mid ahaado mid kasta wuxuu jeclaa inuu moxamed ciidankiisa ka mid ahaado wa kaanuu waxay ahaayeen yastabshiruuna kuwa bishaaraysta biwujuudihi joogitaankiisa macahum ayaga micigooda uu la joogo khayran kafiiran khayr fara badan bay bishaaraysan jireen wayarjuuna waxay rajaynahayeen allaha ilaahay caza wajalla an yahabahum inuu ugu hibeeyo annasra almu'asara guul weyn bisaalixi dacawaatihi dacooyinkiisii wanwanaagsanaa iyo wa jaziili barakaatihi barakooyinkiisii faraha badnaa wabacdun intaa kadib fama akrama maxaa ka karaamo badan haadihi nufuus nafafyaalka war yaa ka fiican oo ka sharaf badan nafafyaalka allatii kaanad ahayd saqiiratun tulliidata fii cuyuuni anfusihaa naftooda indhahooda macnaha ayagu dad issaro qaada ma ahayne way isyasanaayeen ayagoo saa u fiican bay dhihi jireen alla agtiisa maxaan ka helaynaa alla wax ma nihin oo ilaahay agtiisa wax nooma yaalo macnaha saqiir fii cuyuuni anfusihaa naftaas indhahooda ku ahaa kuwa ku yar kabiiratan cinda allaahi alla agtiisana ku weynaa iyo wannaasi dadka wamaa ajalla maxaa ka weynaan badan haada taariiqa taariikhdaas alladii taasoo dafira ay ku guulaysteen bihaaulaa'i alafdaadi kuwa ayagoo kale aan la arkin oo min rawaa'ici arijaali ragga kuwooda fiicfiican ah wa ilaa liqaa'in aakhara la kulan damboo xiiso leh maca caabidi albasra noo soo socda moxamed bin waasic alasdiyi markaa ah ilaen laba qayb buu asagana qaadan doonaa haddii rabbi idmo taasi waa la kulankiisii koowaad wa ilaa liqaa'in aakhara la kulan dambe iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala maca caabidi اlbasra moxamed bin waasic alsdiyi waa noo soo noqon doonaa balse caawa meesha inoo joogto ilah waxaan ka barayno xaqna waafajiyo طaacadii diintana noogu sugo wbiاlahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam